بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا صدح إيا صدنات إيا كتاب كلب الأصول كوحينو قادن دونا أما عن كب الله بين حروفتا إيا كلمة اللن وكلمة اللبية اللباتنات كلمة اللبية اللباتنات إيا لن أوي way iska fudud yihiin xuruuftan dambe cashirka horeo kale ma aha cashirka hore lowgaa ku jirtay oo waxoogaa laga yaabo inay macaanideeda iyo qaabka loo isticmaalayaaba adkaayeen wa lan ereygan lan aweeyi ka labiyo labaatanaad lan lan waxaa la ysku qabtay ma xarfulbasiid ba mise waa xarfulmurakab muctamedku xarfulbasiid baan odhan jirnay ragga qaar baa qabaa ereyga lan ihi sababta ay waxna u nasbiso waxna u anfido laamka ayaa laa ka jooga bay yidhaahdeen laamku laa buu ka jooga oo sababtee nafyi ay u noqotay laamkana laa ka taagan bay yidhaahdeen sababta ay wax u nasbisana nuunka ayaa an ka socda bay yidhaahdeen oo asalkaa maxay ahaa laa-an buu ahaayo laa-an laadii diidada ahaydna alifkaa laga jaray antii wax nasbinaysayna hamsahaa laga jaray lan baa la waa murakaboo waa laadiina laamkaa laga soo qaatay antiina nuunkaa laga soo qaatay bay yidhahdeen qowlkaasi waa daciif wa ereyga lan aweeyi ka labiyo labaatanaad xarfu nafyin waa xaraf nafyi faa'iideeye iyo diido nafyi ayuu faa'iideeyey waxbuu anfiyaa xadadka ayaa la anfiyaya dhacdadaa la anfiyaya wa nasbin nasbo weeyaanoo ficilka lafdigiisaa la nasbinaya wa istiqbaalin istiqbaal weeyaanoo zamankaa mustaqbal laga dhigaya saddexda nafyiguna xadadkuu ku dhacaa nasbuuna lafdiga ficilkuu ku dhacaa istiqbaalkuna zamanka ficilkuu ku dhacaa saddexdaa macno ayay ereyga lamtu faa'iideysaa walasaxu qowlka sixada badan annahaa lantu laa tufiidu ma faa'iideyso towkiida nafyi nafyi la tawkiidinayo towkiid ma faa'iideyso oo nafyi inta wax la anfiye haddana tawkiid kuma jiro waa qowlka asaxa ah towkiid ma jire ogow buu ku yidhi saddexdaa macnee hore nafyinimada iyo nasbanimada iyo istiqbaalnimada saddexdaa ah macnee ay leedahay kuma jiro buu ku yihi tawkiidu nafyi nafyigeegoo lasii tawkiidinayaa kuma jiro oo lantu tawkiid ma wadato waana qowlka saxiixa qowl baa ka soo hor odhanaya maya e tawkiid bay wadataa oo tawkiidu nafyi baa meesha yaalla bay leeyihiin walasaxu qowlka asaxa ah annahaa lantii laa tufiidu ma faa'iidaynayso tawkiida nafyi nafyi la tawkiidinayo la adkaynayo qowl baale may way faa'iideysaa walaa ta'biidahu ta'biidu nafyiya ma faa'iideyso ta'biidu nafyi nafyigeega in abid laga dhigayo oo joogto uu yahayna ma faa'iideyso muctasiladaa qabta may-e inay ta'biidu nafyi faa'iideyso oo madhabkoogiibay ku gaadhay isleeyihiin odhanayay ilaahay aakhare la arki maayo saasay qabaan kolka madhabkii ayay ku gaadhay idhaahdeen oo lantay deliishadaanba waayo waa ta'biidu nafyi bay leeyihiin waxaa la isku waafaqay muctazile iyo kayrba ereyga lan marka lagu daro erey ficil lagu daro lagu anfiyo hadduu qariino qayd wato qaydkaasu ku qaydnaani taa waa la isku waafaqay inuu qaydka ku qaydnaanayo ta'biid uuna noqonaynin sida lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusa maadaamu xataa yarjica lagu qayday iyagu male ta'biid buu halkaa faa'iideeyaa oo muctasilada lafteedu ta'biid ma qabaan halkaa xataa yarjica ilayna muusa waxaase laysku qabtay haddii uu qeyd kale sitana waa saasoo kale falan ukalima alyawma insiyan markay lahayd maryam falan ukalima la hadli maayo alyawm alyawm baa lagu qeyday maalintaa unbay unbuu nafyigu ahaaye maalintaa wixii ka dambeeya nafyigii waa laga tegayey oo ilan alyawm baa lagu qeydayey muctasile iyo kayrba markuu qeyd wato waxa lan lagu anfiyey inuuna tacbiid ahayn waa laysla ogol yahay haddaba haduuna hadduuna qeyd wadanin oo bilaa qeyd iyuu mulaq yahay kaa ayaa laysku qabtay muctasiladu waxay qabaan waa ta'biid oo weligiina waxaas dhici maayo waxay deliishanayaan lan yakhluquu dubaaban lan yakhluquu weligood abuuri maayaan dubaaban diqsi haddaba lan yakhluquu dubaaban hadda qayd waxba kuma qeydna khalqu dubaab qayd looma samayn khalqiga guud qayd baa loo sameeyey laba qayd baa khalqiga loo sameeyey khalqigan la anfiyayo waa khalqiga iyagu ay faacilka u yihiin faacilka ku qaydan mafcuulkuna uu dubaabka yahay kolka waxaad ogtahay haddaba khalqu dubaab isagu qayd male lan yakhluquu abuuri maayaan dubaaban diqsi baa la yidhi wuxuu leeyahay muctasiladu maadaama oo diqsi abuuri maayaanti mutlaqay tahay dee weligood basharkani diqsi warshad ma samayn karaan diqsigaa soo saarta lagama yaabo in la abuuro warshad diksi soo saarta waa mamnuuc kombyutaradenan iyo bilayskan hadda la sheego ee meelaha madaarada jooga ee la waa bilays aan layska sasabi karaynin de waa jihaas waa combyuterun wax kale maaha bilays caadiya maahe waa combyuterun combyuter baa halkan ugu xidhan oo qofka farta loo saarayo oo la eegayo ilan biraha layska iyagu eh, saamaxaad bilayska waa dee nin caadiya waa lala hadli karaaye de laakin combyuter halkaa maxaad kala hadli combyuter halkaa yaalla wax alla wax lagala hadli kara male waxyaabahii sanadka aan arkay ila yaabka badnaa xilligii xajka waxaa jiray inan xajka tagaysay oo aan mataqaanaa weligeedan xajiyin ayaa markii system baa jira dhaate lagu guro xujayda markii loogu guraya sidaa dadka loo gelinayay fiisaha loo soo saarayay ayuu combyuterka yidhi kal horead xajiday shan boqol oo dollarkeen <laughs> gabadhi gabadhi waxa u booday markii markii baasaboorkeegii la geliyey waa baasaboor cusub kal horead xajidee laba kun oo riyaalkeen baa la yidhi waa shan boqol iyo waxoogaa dollar dee yaab war kal hore ma baasaboorka soo kan banaanin weligeedba ma teginba baasaboorkeygina waa kan oobuu banaan yahay dee maxaad odhan yaad odhan askariga waxaad odhan lahayd hadduu markaa nin yahay dee eego aa halkay ku xaj aa vc kal hore baa la odhan lahaa natus vc kal hore laakiin combyuter halkaa yaala ma jiro kolka waxaanay leeyihiin hadda waxbaa la sameeyaa ama bilays baa jira madaarada ka shaqeeya waa combyuter unaa dhigay meel weeyaan bilays maaha diqsi lama soo saari karo maadaama ta'biidka hadda aynu aragno lan yakhluquu dhubaaban mu'taziladu waxay dhahan waxaan ta'biidka ka qaadanay lanta culimada kalena waxay leeyihiin lanta lagama qaadane waxa way qariinooyin iyo shay khaarij ka ah ayaa ayaa lagu garanaya ficilkan khalqiga ah ayaa lagu garanayaaba iyo walan yukhlif allah wacdahu iyo kuwa lamidka ah mu'taziladu way daliishadeeno ilaahay kala duna balanta ka baxaynin de inuu weligii ka baxayn lantaanu ka qaadanay bay yiraahdeen mu'tazilada meel kale u baa laga soo baxay waxa la weydiiyeen bal aayadan ka warrama baa la yiri walan yatamanw walan yatamanowhu abadan walan yatamanowhu weligood tamanihi maayaan walan yatamanowhu tamanihi maayaan abadan weligood hadday lantu ay faa'iideyn jirtay ta'biid ilaahay ereyga abadan ama ciyaarba u keenay baa lagu yidhi erey kastoo qur'aanka ku jira saw macno uguma jiro macno muhiim asa ah uguma jiro haddaba markay yidhaahdeen muctasiladu lantu ta'biid bay keentaa waxa la hoos dhigay walan yatamanowhu abadan intii kaleo dhan waa lagu doodi karayay laakiin tan adoodii jartay walan yatamanawhu tamaniyi maayaan abadan weligood weligood ma tamaniyi karaan ereygii ay lahayn lantaa faa'iideeya isagoo caadi u qoran oo kelmad ah oo abadan abuu ah ilahay meesha ku qoray oo muctasiladu mayna odhan karin waa tawkiid lantu iyadaa faa'iideysay ta'biidka abadan qoranina waa tawkiid tawkiidkana waa kii lafdi lagu celcelin jiray ka warrama jaaa zaydun zaydun hayhaate hayhaata sawki hayhaate lagu celcelin jiray dee wixii taabiidka faa'iideynayuun baa lagu celceliyey hadday yidhahdeen ka warrama waxa la yidhi kol hadii shayga tasiis iyo tabiid eh, tasiis iyo tawkiid labadaas haduu baro qaacida jirta laysla ogol yahay oo odhanaysa shaygu haduu tasiis macno cusub iyo tawkiid macno sii jiray in la adkeeyo labadaa haduu shaygu baraba tawkiidka lama qaato daaqadaa laga tuuraa maxaa la qaataa tasiiska macno cusub baa la qaataa haddaba abadantu waxay baraysaa qowlkii muctasilada inaynu qaadano nidhaan lantaa ta'biid faa'iideyso iyaduna way tawkiidinaysaa iyo inaynu nidhaahno lantu ta'biid ma faa'iideyse abadan tana ta'biid faa'iideynaysa oo de macna cusub weeyaan yaa la qaadanayaa haddaba macnaha cusub baa la qaadanaya ee abadantu ay leedahay halkaa ayaynu sheekh la marnay walan ereyga lan aweeyi ka labiyo labaatanaad wahiya iyadu xarfu nafyin waa xaraf xarfu nafyi ah oo waxbay anfidaa ونصب وي حرف حرف النصب او وحبي نصب صا واستقبال وي حرف حرف الاستقبال او زمن كي مستقبل كدغتا والاصح قولك صحه بدن انها يد لا تفيد ما فائديسو توكيد النفي نفي او لا توكيديو ولا تابيده iyo isagoo abid laga dhigo wa annaha iyadu liducaa duco ayay u ahaatay wa annaha iyadu liducaa duco ayay u sugnaatay hadaba annaha liducaadani waa macno kale lantii mararka qaar duco ayay faa'iideynaysaa buu yidhi wal asaxu annahaa taridu liducaa'i ficilka waasitaynaya waxaana sidaa aynu waafaqaynaa sheekhii ibnu cusfuur ee ra'iisi nubalaa la odhan jiray maxamed ibnu maalig iyo kayrkoodna way anfiyeen ibnu cusfuur muxuu daliishaday gabayga sharaxeenu qorayo sharaxeenu gabay buu qorayaa u fiirso lan tazaaluu kadalikum uma laa ziltu lakum khaalidan khuluud لا تز... لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالد الجبال خالد الجبال خلودا باكو قرن مياه وبحر الخفيف لكن وحبا يرشبيا حركة وحبا يصير نافسا كذلك أبو قرية مياه ها ما شاء الله ولي وشبيا lam tazaaluu ilaahay idankii haka zuulina waa duco inagu ducadun baynu ujeednaa laakiin gabay ahaan wuu u jabayaaye wakti buu inooga baahan yahay inaynu caruud ka eegno lam tazaaluu ilaahay idankii haka zuulina kadalikum sidiinaa wuxuu yihi ilaahay idankii sidiinaa haka zuulina lan tazaaluu waa duco bay yidhahdeen markaa lan tazaaluu haka zuulina kadalikum sidiinaa uma laaziltu ana ka zuulin lakum idinka khaalidan inaan idin waadho khuluuda siday buuruhu idinku buuruhu u waaraan waa ducee aan idinkuna nimcada haka zuulina anna inaan idiin waara yaanan ka zuulin lan tazaaluu haka zuulina ilaahay idinkii duco halkaasuu ibnu cusfur la maray maxamed ibnu maalig wuxuu leeyahay alla maya waxa weeye khabar baa laga dhigi karaa maxaa suurta lan tazaaluu kamayda ka zuuli maysiin baa lagu macnayn karaa haka zuulina ha odhan ka zuuli maysiin dhe sidaasuu maxamed ibnu maaligna leeyay waa masale khilaafiya walasaxu asaxu annahaa iyadu liducaa bay u sugnaatay halkaana waxaynu kaga baxnay lantii ma maaba bal hadda iyadan aan eegno wamaa lafdiga maa awey xarafka saddex iyo labaatanaad terid way soo aroori maadu isman ismi iyadoo abay soo aroori ismiga oo mawsuulan mawsuulatan mawsuulo oo la silaynayo ow nakiratan nakiro iyadoo abay soo aroori mawsuufatan la sifaynayo wa taamatan taamo iyadoo abay soo aroori tacajubiyatan tacajubiyo oo yaab uu ku jiro watamyiiziyatan iyadoo taamo tamyiiziye ah bay soo aroori wa mubaalagiyatan iyadoo taamo mubaalagiye ah oo lagu mubaalaqoonayo ayay soo aroori waistifaamiyatan iyadoo istifaamiye ah bay soo aroori wa shardiyatan zamaaniyatan iyadoo shardiyo zamaaniye ah bay soo aroori wa gayra zamaaniyatin iyadoo shardiyo hayru zamaaniye ana way soo aroori wa xarfan ismantii bay ku cadfan tahay wa xarfan xaraf iyadoo abaa la arki doonaa masderiyatan oo welibana masderiye ah sidaas oo kale oo kadaalikadu waxa weeye labaa iskugu jire waa masderiya zamaniya iyo masderiya hayru zamaniya wa naafiyatan iyadoo naafiye abay soo aroori wa zaa'idatan iyadoo zaa'ide oo kaafatan kaafa abay soo aroori wa hayra kaafatin iyadoo kaafa hayrkeedan away soo aroori wa min halkaasuu kaga baxay labiyo toban macno oo ereyga maa ihi af carabiga ay faa'iideyso ayuu inoo qoray labiyo toban macno oo maadu af carabiga ay leedahay bal hadda u fiirso labiyo toban macno oo maada aynu ku macnaynayno af carabiga dhexdiisa ayuu sheekhu halkan inoo keenay wuxuu yidhi wamaa lafdiga maa wey xarafka saddex iyo labaatanaad telidu way soo aroori isman ismi mawsuulatan la silaynayo iyadoo ah isman iyadoo ah mawsuulatan mawsuulo la silaynayo maxaa ka mid a ismi mawsuul iyadoo ah sharaxeena u fiirsa aayaddu qorayo ilaahay baa yidhi maa cindakum waxaa agtiiniihi yanfadu waa dhammaan wama cinda allaahi alla agtiisa ka ahaadayna baaqin baaqi buu ahaan maa cindakum maa waa aladii ismi mawsuul oo nakirata nakiro iyadoo abay soo aroori mawsuufatan la sifaynayo nakiro mawsuufa ah maxaa ka mid a nakirada mawsuufada ah marartu waxaan soo maray bimaa shay baan soo maray shayga oo mucjibin laka kaa yaabinaya shayga oo mucjibin laka maadaasi waa mucjibin baa lagu sifaynaya wa taamatan iyadoo taamo ah oon la sifaynayn baa ayay soo aroori tacajubiyatan oo tacajubiye ah taamo tacajubiye ah la yaab baa ku jira markaa tacajub bay ayay wadataa waxa weeye maa shay weyn baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd waa maa maa axsana zaydan waa maa tacajubiye ah afar icraabood baa ku banaanaan jiray wa tamyiiziyatan iyadoo tamyiiziye ah soo aroori oo tamyiiz ah waa taamo tamyiiziye ah nicmo iyo bi'se ayay haleeshaa waa aayadda qur'aanka in tubduu haddaad muujisiin asadaqaati sadaqooyinka fanicma fanicma wanaagsana ama fanici fanicma wanaagsanaa eg fanicma wanaagsanayay sadaqadu maa shaynimo u wanaagsana hiye sadaqadaanu ammaanaynaaye maa shaynimo eg le waa tamyiis baad ka dhigtay maa shaynimo u wanaagsana waa tamyiiziya markaa taamaah wa mubaalaqiyatan iyadoo mubaalagiyo abay soo aroori oo lagu mubaalaqoonayo waxa weeye waxaa la yidhahdaa ina zaydan zayd mima shay baa ayuu ka ahaaday oo laga abuuray an yaktuba inuu wax qoro ayuu ka ahaaday oo laga abuuray an yaktubadani waxay bedel ka tahay mimaadan ka horeysay bedel ka tahay mima mimaadaa laga abuuray waxweyn baa ninkan laga abuuray war maydaan arkaynin siduu wuxuun u qorayo ina zaydan zayd mima ayuu ka ahaaday shay buu ka ahaaday aada u adag an yaktuba ayuu ka ahaaday qoraal buu ka ahaaday qoraal baaba laga abuurayba waad aragtaa wastifaamiyatan istifaamiye iyadoo abay soo aroori istifaamiyo ilaahay baa yidhi istifaamiye markaan doonayno waxaa lagu tusaalay famaa khadbukum shanigiinu waa maxay famaa khadbukum famaa maxay ayuu khadbukum arrinkiinu ahaaday maadaasi waa istifaamiyo wa shardiyatan shardiye iyadoo abuu soo aroori zamaaniyatan zamaaniye ah naxwaha in badan kumaadan aragtaa shardiya zamaaniya shardiyada zamaaniyadii waxa wey waa maadii oo ismu shardiya oo ficlu shardi iyo jawaabu shardi qaadanaya oo haddana zaman uu la socdo shardiya zamaaniya naxw fama staqaamuu lakum intay idiin toosan yihiin inta muddada ay idiin toosan yihiin fastaqiimuu lahum idinkuna u toosnaada fama staqaamuu inta war ereyga in a xaggeed ka keentay ila waxaa la odhan jirin wamaa tacmal wamaa tafcal ama wamaa tacmal yafcal wamaa tafcaluu min khayrin waxaad samaysiin baa la odhan jiray intaad wax samaysiin lama odhan jirin oo dee zamanka taasi way ka madhnayd tanna zaman bayay wadataa fama staqaamuu lakum intay idiin toosan yihiin muddaday idiin toosan yihiin fastaqiimuu lahum idinkuna u toosnaada maadaasi waa shardiye zamaniye ah istaqaamu waa shardigii fastaqiimuu jawaabka dambana waa kaa dambana waa jawaabkii oo fadaa lagu daray wa ghayra zamaniyatin iyo shardiye hayru zamaniye ah iyadoon zamanba wadanin waa aayadda qur'aanka ah wamaa tafcalu waxa ay sameeya wamaa tafcalu waxaad samaysiin oo min khayrin khayr ah yaclamhu llaahu ilaahay baa og wamaa tafcalu muddada aad samaynaysiin maaha mudda kuma jirto waa wamaa tafcalu waxaad samaysiin oo min khayrin yaclamhu llah maadaasi waxa weeye shardiya hayra zamaaniya weeye wa xarfan wataridu way soo aroori xarfan xaraf iyadoo ah masderiyatan masderiye iyadoo ah kadaalika sidaas oo kale kadaalikadu waxa weeye tan shardiyada abaa ah lagu tashbiihinayaa kolkaa xarfulmasder bay maadii noqon inta hore o dhan ismi bay ahayd imise ismi mawsuul iyo nakiro mawsuufa iyo taamo tacajuba iyo tamyiiziyo iyo mubaalaqo iyo istifaamiyo iyo labada shardiyo ee shardiya zamaniya sideed macno sideed jeer bay ismiye ahayd hadda xaraf iyadoo abu halkan doonaya inuu inoo galo sideedaasi waa ismi xarafka markaynu doonayno shan macno shan jeer bay xarfiyo noqonaysaa shan jeerna waa xarfiyo shanta jeeray xarfiyada tahay culima ugeeya sideedii hore maxay noqonaysaa saddex iyo toban bay noqonaysaa soo maaha saddex iyo toban weeyi shanta jeeree xarfiyada ay tahay buu halkan ka bilaabaya wataridu way soo aroori maadi xarfan xaraf iyadoo abay soo aroori masderiyatan oo xarfulmasder oo masderi loo nisbeeyey kadalika oo kaa horoo kale ah oo shardiyadoo kale ah laba halkaa ku wada sheegan xarfulmasderku waa laba waa masderiye zamaaniyaa iyo masderiya hayru zamaaniya ruuxulicraabkaan ku dhiganay labadaaba masderiya zamaniya iyo masderiya hayru zamaniya labadaaba maadu way noqonaysaa maxaa ka mid a had ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi zamaaniyada fataquu llaha ilaahay ka baqa mastadactum inta aada awooddiin inta muddada aada awooddiin maadaasi waa masderiyo zamanno waynu ka dhadhansanaynaa oo waa muddada aad awoodaysiin hadday masderiyo hayru zamaaniye noqotona waxa bimaa nasiitum ilowga dartii ku dhadhamiya aad waxilowdeen bimaa nasiitum waa masderiyo hayru zamaaniye ah oo wax muddoah oo ku jiraa ma jiro labaynu halkaa kaga baxnay wanaafiyatan naafiye iyadoo ah ayay soo aroori naafiyada labaa loo qaybiyaa keligeed naafiye caamilo ah iyo naafiye hayru caamilo ah shantii way ka badani haddaan naafiyadan kala saarno kaafaduna way kala bixbixi doontaa balan kala saarno shantii way ka badan doontaabe naafiye caamilo ah waxaa loo soo qaatay maa haadaa kani ma aha basharan basharba ma aha kani basharba ma aha maa haadaa bashara kani basharba ma aha maadaasi waa naafiyo waa xijaaziyadii aynu dhiganaynay cashirkii alfiye shalay maahay daracad alfiya markaan dhiganaynay shalay maahay daracad baan ku aragnay maa haadaa bashara waa naafiye caamilo ah hayru caamiladana waxaa loo soo qaataa wamaa tunfiqu wamaa tunfiquuna wamaa tunfiquuna waxbixin maysiin ila ibtiqaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa dalabaad ku dalbaysiin mooyaane maadaasi waa naafiye kayru caamilo ah afar baynu halkaa kaga baxnay wa zaa'idatan zaa'ide iyadoo abaa ayay soo aroori kaafatan kaafa'a ah. waa kaafo oo waxbay inaga saaraysaa waa zaa'ide kaafa'a ah. hadaba kaafadu waxbay reebaysaa waxbay reebaysaayo caamilbay camalkii kaayay ka manciyaysaa kafa wuu manciyey kaafatan waa mid wax manciyaysa oo ereygan ay ku jirtay camalkay ka manciyeysaa kaafada haddaba waxaa loo qaybiyaa iyadana maada kaafada la odhanayo inay camal rafco manciyayso iyo inay rafciya nasbo wada manciyayso iyo inay jar manciyayso iyo inay kayru kaafada tahay oo ayna waxba manciyeynin iyo kayru kaafadii caadiga ahayd shan baa halkaa isla soo hoosgelayo kaafada qura ka soo hoos baxaya iyo xabadda tawkiidka ah wuxuu yidhi sheekheennu bal hadda u fiirso wakaafa wa zaa'idatan zaa'ido kaafatan kaafa iyadoo abay soo aroori zaa'ida kaafa hadday kaafadu rafco manciyaysa maxaa la odhan jiray qalama wax yar ayuu yaduumu joogto noqdaa alwisaalu xidhiidhku in yar baa la wada joogaa qallamaa yadu yaduumu lwisaal ficilka qalla waa ficil maadi qalla waa ficil maadi maada ku jirta ma haysaa qalla ma markaa maada waa kaafo oo rafcu marfuuc bay diidaysaa oo qalladu ficil bay ahayde faacilkii bay ka reebtay oo ficil bilaa faacilo keen haddii lagu yidhaah qallama baa la soo qaataa qallama yaduumu lwisaal baa la soo qaataa waa ficil bilaa faacila maadaa faacilkii u diiday hadday rafco iyo nasbo wada socoto diidaysana waa aayadda kale inama allaahu ilaahay ilaahun ilaah weeyi waaxidun keliya ilaahay waa ilaah xaq lagu caabudo oo keligii ah inamaa maadaasi waa kaafo innadan ka horaysa ayay rafco iyo nasbo labadaba u diiday inadu mayna tansibu isma wa tarfacu lkhabar ahayn ismigii ay nasbin lahayd iyo khabarkii ay rafcin lahayd labadaba way iska hortaagtay waa tii labaad hadday jarka manciyaysana waa rubamaa daama alwaslu baa la yidhaha rubamaa rubamaa daama alwaslu ama rubamaa rubamaa yawadu aladiina kafaruu ruba maadaa ka dambaysa weeyi jar bay markaana manciday saddex baynu haynaa kaafadiioo jarka mancii kari weydaynaa waxaa la yidhaahdaa jarkiibay mancii kari weyday ciwadna ma aha wa adigoo yidhaah fa bimaa raxmatin min allaahi linta fa bimaa raxmatin naxariis darteed oo min allaahi xagga alle ka ahaatay unbaad linta lahum ugu dabacday imisaynu haynaa kaafada qura afar baynu haynaa kaafadii oo qura afar qaybood afartii hore ugee ila masderiyadu labay noqotay masderiya zamaniya hayr zamaniya naafiyaduna labay noqotay naafiya caamila naafiya hayru caamila kaafaduna afar bay noqotay afar afar uge sideed baynu haynaa wa hayra kaafatin mid aan kaafo ahayn iyadoo ana waa la arki karaa oon waxba manciyeynin waa tii la odhan jiray ciwad bay noqotaayoo kaana ayay ciwad ka tahay ifcal samee haadaakan imaa laa in kunta haddaad tahay laa tafcalu midaan samaynayn hayrahu hayrkii imaa laa haddaadan wax kala samaynayn wey imaa laa imaa laadani in iyo maa wey maadaasi waa tii la odhan jiray ciwad waa ciwad weeyaan waa hayru kaafa ciwad ah ama eeg maxay odhan jireen waxa halkii aynu imaa anta baran faqtarib alfiya aan ku maraynay maalin dhaweed imaa anta baran eeg amaa anta baran baan doonaya amaa anta baran amaa anta baran faqtarib maadaasi waa zaa'ida kaafa aan ahayn oo kayrulkaafaa ah wey waana ciwad oo kaana ayay ciwad ka tahay wa kayra kaafatin kaafa kayrkeed iyadoo ah haddaba kayrulkaafadii ayuu ciwad iyo kayrulciwad u qeybiye fa bimaa raxmatin kaafadii hore oo oon waxba manciyeynin oo laga awood batay baynu ka dhignay kayrulkaafada ugee sideedii hore sagaal wa kayra kaafatin sagaalkaasina waa maada xarafka ah ayay ka soo aroortaa sideedii horena maada ismigaa ah ayay ka soo aroortaa sideed iyo sagaal maxay isku noqonayaan sideed iyo sagaal maxay isku noqonayaan toddobi iyo toban qaybood bay maadu noqotay sagaalkana haddaba shan ku soo ururaya shan baa lagu soo ururin karaa sagaalka shan erey ayaa lagu soo ururin karaa iska dhaaf haddii la kala qaadqaado maada xarafkii ilaa sagaalkaasa inoo noqon maada ismigiina ilaa sideediiba inoo noqon isku geyntuna toddobiiyo tobankaasa noo noqonayaan maabaynu ku jirnay bal bal min haddaan aragna min waa minti ilan xuruufta ayuu ilaali miimkii baan maraynaa waan sii dhammaynaynaa ma miim baan sii soconaa xuruufta alif ba baynu ka soo bilownay wa min ereyga min aweeyi ka afar iyo labaatanaad macaanideeda maxaa ka mid talow libtidaa'i lgaayati masaafada bilowgeega ayay u ahaatay halkay wax ka bilaabmayaan bay u ahaatay ama masaafadaasi ha ahaato makaaniya ama masaafadaasi ha ahaato zamaaniya ama masaafadaasi ha ahaato hayrahumaa labadaa waxaan midnaba ahayn ilaahay baa qur'aanka ku yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam mintaasi waa ibtide makaaniya min almasjid alxaraam masaajidka xurmada leh ayuu ka guuriyey waa halkii rixladu ka bilaabatay min almasjid alxaraam waa ibtide makaaniya baa la yidhaahdaa min awali yowmin haddii ibtide zamaaniya ay tahayna lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmin mintaasi waxay gashay awal qaacida odhan jirtay ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayhi awelka maxaa loo idaafeeyey yoom kolka awelkani dee yoomka in ka tirsan wey mintu kolkaa yoom bay gashay bay ka dhigan tahay waa ibtida zamaniya laakiin waa yar yahay kani hadduu ibtiduhu labadaa midna una ahayn zamaniya makaanna waa inahu min sulaymaan inahu isagu min sulaymaan buu ka ahaaday sulaymaan makaanna ma aha zamanna ma aha walow la ilxaaqin karo xagga makaanka wa min weeyi libtidaai lghaayati qaayu halkuu ka bilowdo ayay u sugnaatay walintihaaihaa halkuu ku gebagaboodona way u ahaatay mintii intihaaulghaayay ku imani walintihaai walintihaaihaana way u ahaatay oo sidii ilaa oo kale ah ilaada ayaa intihaaulghaayo faa'iideyn jirtay waxaa la idhaha qarubtu minhu waan u dhowaaday qarubtu waan dhowaaday minhu isaga ay ilayhi qarubtu ilayhi halkii laga odhan lahaa ayaa qarubtu minhu ka odhanaysa waan u dhowaaday weli tabciidi tabciid oo nusayn ah badh ana way noqotaa mintii waxay u soo arooreysaa litabciidi waa badh xataa tunfiquu ilaayood bixisiin mimaa tuxibuunkaad jeceshihiin bedhkii lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun mimaa mintaasi waa tabciidiyo oo badh bay sheegaysaa waxa aad jeceshahay badh ka bixi baa lagu leeyahay adigu waxa aadan jeclayn waxa ka bixinin weli tabyiini bayaaniyana way noqotaa bayaaniyada waxaa lagu gartaa khabar bay u noqotaa kaka horeeya baa la yidhaahdaa waxaa iska ansaxaya ka galay ee madkhuulkeega inay baa la waa inay khabar u noqoto madkhuulkayga mubhamka ah ee ka horeeya maa nansakh ka anu nasakhno oo min aayatin aayad ah min aayatin ah waa bayaaniya mintaasi waayo waxaa la odhan karaa maadaa khabar looga dhigi karaa oo maa nansakh ka anu nasakhnay aayatun waa aayad baa la odhan karaa aayatun maadina inta mugtade laga dhigo fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka oo min alawhaani sanamyada ah waxaa la odhan karaa arrijsu awhaanu qurunku waaba sanamyo waa bayaaniyo markaas oo kale litabyiin waa bayaaniyo weli tacliili tacliilna way u sugnaatay oo maadan markaynu doonayno tacliiliyay maadu noqon maada lafteedii baa tacliiliye ah tacliil bay maadu noqoni oo ay u soo arooreysaa weli tacliili tacliilna way u sugnaatay cillayn yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha dhexdooda yeelayaan min sawaaciqi danabyada dhacaya dartood bayna u yeelayaan min sawaaciqi liajli sawaaciqi sawaacida darteed bay u yeelayaan mintaasi waa tacliilo laan bay la macno tahay welilbedeli bedelna way u soo aroori oo bedel bay noqon aradiitu miyaad raali noqoteen bilxayaati dunyaa noloshan adduunyada bedel qaadashadeeda ma ku raali noqoteen min alaakhirati aakhare aad ka bedel qaadateen min alaakhira bilxayaati dunyaa miyaad ku raali noqoteen min alaakhirati aad bedel qaadateen min alaakhira waa bedel alaakhira minta halkaa inoo taalaana waa mintii bedeliyada ahayd oo lilbedel bay u soo aroortay walitansiisi alcumuumi cumuumka caddayntiisana way u soo arooreysaa tansiisulcumuum wax la yidhaahdo kolkaa cumuum caam bay ka dhigaysaa wax caam abay inoo faa'iideyni oo waxaa jira mintu haddii ay zaa'ido tahay oo welibana nafyi lagu ziyaadiyo cumuum bay faa'iidaysaa baan odhan jirnay cumuumku marna waa muxtamil marna waa tansiis marka hadaba muxtamilka uu yahay bay nas ka dhigaysaa waa zaa'idadii litansiis alcumuum waa zaa'idadii maxaa tusaale u ah waxaa la odhanayaa tusaale ahaan maa fi daari guriga kuma sugna min rajulin wax ninihi maa fi daari min rajulin min rajulin waa tansiisulcumuum cumuumkiibaa la nasaynaya waayo marka hore muxtamil buu ahaa oo ereygan rajul ah ayaana nakiro ayaan nafyi laazimin rajulku nafyi hadal nafyana wuu galaa hadal musbadoo jaaa rajulunana wuu iska gelayaa maa jaa rajuluna wuu gelaya haddaad aragto erey mintu ay ku jirto oona nafyiga laazimin marka min zaa'idaa lagu daro tansiisulcumuum baa la yidhaahdaa tansiisulcumuum walitawkiidihi cumuumka tawkiidintiisana mintu way usoo aroortaa tawkiidulcumuumna waa minta zaa'idada a uun oo waxaad odhanaysaa tusaale ahaan tawkiidulcumuumka waxaad odhanaysaa maa fi daari min axadin maa fi daari guriga kuma sugna min axadin axadna kuma sugna oo hadaba maxay ku kala duwan yihiin ma fi daari min rajulin tansiisulcumuum baynu nidhi ma fi daari min axadinna tawkiidulcumuum baynu nidhi tawkiidka iyo tansiisku maxay ku kala duwan yihiin tansiisku waxaa la yidhaha wuxuu mintaa gashaa erey nafyi iyo kayru nafyiba geli kara tawkiidkuna waa ereyga nafyiga laazima kolka axadka soo maadan arag waa inagii ruuxul icraabka ku dhiganay meelaha tawaabicda markaan maraynay in marna uu wow ka yimaado marna uu hamse ka yimaado axadku marna weligiiba nafyi buu laazimaabaynu baynu nidhi midna nafyiga ma laazimo axadka haddaba nafyiga laazima taw kolley marka nakiradu ay dee nafyi daba dhacdo tawkiidkii waa la hubaa ixtimaal ma aha dee marka min lagu sii daro tawkiidkii la hubay unbaa lasii cumuumkii waa la hubay baan doonaya cumuumka waa la hubaa haddii erey nafyi un gala oo nakiro ah aad aragto cumuumkii waa la hubaa haddii min zaa'idaa lagu daro cumuumkii la hubay unbaa lasii tawkiidinaya kolkaa ma ma fi daari min rajulin waa tansiisulcumuum oo rajulka ayaana nafiga laazimin ma fi daari min axadinna waa tawkiid tawkiidulcumuum oo ereyga axad abaan ayaa nafyiga laazima oo cumuumkiisa waa la hubaa welitawkiidihi bay u sugnaatay tawkiidin la tawkiidinayo cumuumka welilfasli fasalna way u sugnaatay fasal bay u sugnaatay oo waxbaa la kala saaraya eg waxyaabo mutaqaabiloo iska soo horjeeda ayaa la kala saaraya tamyiiz baa la samaynaya waa mutazaadayn baa la yidhaha wallaahu ilaahay ayaa yaclamu og almufsida ka wax bi'inaya min almuslixi ka wax hagaajinaya buu ka og yahay mintaasi lilfasli bay usoo aroortay kolkaa mufsid iyo muslix baa iska soo horjeeda min baa lagu kala dhex darayaa xataa yamiiza ilaa kala saaro alkhabiia ka gudaafada ah min aayibi ka wanaagsan ilaayuu ilaahay ka saaro kolkaa khabiif iyo ayib labadana ayaa iska soo horjeeda min baana lagu kala saaraya kaasina waa lilfasli wa وبمعنى الباء بي اسو اروريسا باء معنهيد بمعنى الباء بي اسو aroori ba macnaheed waxa weeye yanduruuna way eegayaan min darfin il bay ku eegayaan khafiyin qarsoon min darfin tani waa bidarfin bay ku eegayaan khafiyin qarsoon wa can can macnaheed isagoo abay ku soo arooriy oo mujaawaze ah qad kunnaa waxaanu ahayn fii kaflatin kaflad kuwa ku sugan min haadaa ay can haadaa kan xaggiisa kaflad baan kaga jirnay وفي في معناه isagoo oo mintii oo bimacnaa fi abaad arkaysaa idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaada marka loo dhawaaqo min yowmi اljumuca fii yowmi اljumuca maalinta jumcada ah dhexdeeda mintaasi waa bimacnaa fi wa cinda iyadoo cindo oo kale abaad arkaysaa cinda cindo oo kale iyadoo abaad arkaysaa cinda waa agtii waxaad odhanaysaa lan tugniya waxba u tari mayso canhum xaggooga amwaaluhum maalkooga walaa awlaaduhum iyo caruurtoodu toona min allaahi cinda allaahi ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa maalna waxba u qaban maayo caruurna waxba u qaban mayso shay-an shayna u qaban mayso calaa macnaheega iyadoo ana waan arkaynaa ilaahay baa yidhi wanasarnaahu waanu u hiilinay min alqowmi ay cala alqowmi qoomkii baanu uga hiilinay dushooda mintaasi waa bimacnaa calaa markaa halkaa ayaynu kaga soo baxnay min macaanida ay leedahay ilaa koob iyo labaatan macno la gaadhsiin jiray laakiin intaa ayuu sheekeenu soo qaatay uu hadda inoo soo qaaday waman ereyga man a ah, bal hadda eeg waman weeyi waa ka shan iyo labaatanaad baa man a ah. toddoba-iyo labaatan baan ku daynayno hadda waan dhodhownahay waman weeyi ereyga man ah waa ka shan iyo labaatanaad mawsuulatun waa ismi mawsuul hadda tii hore min bay ahayd oo xalaf jaar bay ahayd miimkaa kasrisnaa kana man weeyaanoo miimkaa fadxisan waman weeyi ka shan iyo labaatanaad ereyga man ah mawsuulatun iyadoo mawsuulo ah ismi mawsuul ismi mawsuul markay tahay waxaa lagu tusaalayn walilaahi alluunbuu walilaahi ilaahay unbuu yasjudu u sujuudayaa manka fi samaawaati samaawaadka ku dhex jira walardi iyo ka arladaba ku dhex jira man waa ismi mawsuul ow amase nakiratu nakiro ayay usoo iyadoo abaaay soo aroori mawsuulatun ow nakiratu nakiro weeyaan mawsuufatun la sifaynayo nakiro mawsuufa waxaynu odhan marartu waxaan soo maray biman qof baan soo maray qofka oo mucjibin laka kaa yaabinaya mucjibin waxaa lagu sifaynayaa manta wa taamatun taamo iyadoo ah shardiyatun oo shardiye ah wa taamatun taamo weeyaan shardiyatun shardiye ah ilaahay baa aayad ku yidhi man yacmal ninka sameeyo suu-an xumo yujso waa lagu abaalinay bihi isaga waa manta waistifaamiyatun istifaamiye iyadoo ah waistifaamiyatun weeye istifaamiyo ilaahay baa yidhi faman waa ayo rabbukumaa rabbigiin yaa muusa muusow muusow adaan kula hadlayaaye adiya haaruun rabbigiin waa ayo ee waxaa lays odhan karaa muxuu u odhan waaye faman rabbuka yaa muusa ilan muusuu la hadlaye faman rabbuka kaaf qura muxuu khitaabka uga dhigi waaye waxaa la leeyahay faman rabbukumaa labadiinnan rabbigood waa ayo yaa muusa muusow labada lala hadlayaana waa nebi muuse iyo walaalkii haaruun ayuu leeyay faman rabbukumaa yaa muusa muusena wuu la hadlay rabbiga uu ka waraysanayaana waa muuse iyo haaruun rabig rabbigood waa istifaamiyo wa tamyiiziya ayay noqoni tamyiiziyo sida gabayaagu gabayga uu ku tilmaamayo wa nicma man huwa fii sirin wa iclaanin wa nicma wanaagsanaayey qofku man qofnimo u wanaagsana mantaasi waa tamyiiziyo qofnimo saw nicma fa nicma hiya shaynimo maynaan lahayn halkana qofnima lagu macnaynaya wa nicma wanaagsanaayey qofku man huwa qofnimo u wanaagsanaa huwa isaga ayaanu ammaanaynaa fii sirin hoos iyo wa iclaanin korba kor iyo hoos qofkaasaanu u ammaanaynaa waa bishir bin marwaan nin la odhan jiray ayuu gabayga kaga hadlaya bishir bin marwaan nin la odhan jiray ayuu doonayaa inuu gabayga kaga kaga hadlo وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد زأت إلى بشر بن مروان ونعم ما ذكاء من ضغت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان وشرح هو سيقبل وقري وحيري ونعم ونكسنا يي مزقاء من maskaaman kii malji-iisa u wanaagsanaa daaqad ay cidhiidhi noqotay madaahibuhu wadooyinkiisu wa wanicma wanaagsanayay qofku man qofnimo u wanaagsanaa huwa isaga ayaan ammaanaynaa fii sirin hoos iyo wa iclaanin korba halkaana waxaynu kaga baxnay culimo manta macaanideedii baynu bartaa kaga baxnay hal ayuu haddana usoo gudbay ereyga hal ah macnaha ay leedahay wa hal weeyi ka lix iyo labaatanaad hal wa hal weeyi ka lix iyo labaatanaad waa hal lidalabi tasdiiqi tasdiiq la dalbayo ayuu ayay u sugnaatay kasiiran in fara badan wa tasawuri tasawur la dalbayo ayay u sugnaatay qaliilan in yar ereyga hal ah marka la macnaynayo waxaa la yidhaha dalabu tasdiiq bay u sugnaatay dalabu tasdiiq waa nisbo eeg markaan ku idhaha jaaa zaydun hal jaaa zaydun haddaan ku idhaha hal jaaa zaydun e hal jaaa zaydun imise erey baa horta jaaa zaydun ku jira imise erey jaaa zaydun imise erey baa ku jira waa imise erey jaaa zaydun inta muuqataa waa laba labada muuqdaa waa maxay waa jaa-ada oo ficila iyo zayd oo faacila waxaa jira nis baa halkaa ku dhex jirta isnaad baa halkaa ku jira isku tiirin isnaadku ma inoo muuqda ama nisbadu ma inoo muuqataa ma muuqato hadda ingiriisiga haddii la eego way muuqataa isaga amis r ma garanaysi wixii la odhan jiray amis r waa nisbada inta badan waxyaabaha nisbada la yidhaha wey amis arku markaad leedahay markaad leedahay ayamatija haddaan idhaahdo aydani waad aragtaa waa subjectgii tiijana waa waxa weeyaan waad aragtaayo waa khabarka halkiisii oo kale ayuu ku yaallaa sow ma aha amtani waa wixii qarsoonaayan la arkaynin weeye nisbadii carabiga aan muuqanin weeye haddaba waxyaaba wax qarsoon baa jira ma arkaysaa eh, ayamatija markaan leehay halkaa saddex erey ay noo yaalliin nisbadaasi carabiga meel kuma leh waxaa la yidhaahdaa marka carabiga la doonayo istifaamkiisa waxaa dhici kara in mararka qaar eh, ficilka la mararka qaar waxaa dhici kara in la faacilka mararka qaarna waxaa dhici kara nisbada carabiga qarsoon in la isweydiiyo haddaba ereygan hal ihi nisbada qarsoon baa la isweydiinaya haddii hal jaa cali aan ku idha hal jaa cali jaa oo ficilkaa ma garan liii waan garanaya caligana ma garan liiya waan garanaya isa samaynta ayaan garan laahay oo nisbada ah waa tasdiiq baa markaa loo yaqaana hadda laakiin haddaan hamse meeshaa keeni lahaa hamse haddaan keeni lahaa haddaan halka hal hamse keeni lahaa waxaa dhici karta inaan ficilka garan laahay waxa dhici karta inaan faacilka garan laahay waxa dhici karta inaan nisbada garan laahay saddexdaba halis ah waa suurtagal oo dee waa la kala cadeeya haddaan jaa cali aan doonayo inaan caliga garan laahay maxaan odhanayaa waxaa la odhanayaa markaan garan laahay acaliyun jaaa acaliyun jaaa maxaan idhaha markaan caliga garan lahay acaliyun jaaa am muxamedu markaa maxaan garan lahaa acaliyun jaaa am muxamed markaan idhaha eeg faacilkaan garan lahay ficilka jaaa waan garanaya waan hubaa ficilka laakiin ka ficilka oo maji inuu meeshay imaata yimid waan hubaa laakiin ka yimid baan garan lahay inuu cali yahay iyo inuu maxamed yahay a caliyun jaaa am muxamed baan odhan ma taqaana haddaan kala garan laahay hadda ficilka markaa waan hubin faacilkaan garan laha bal ficilka ka dhiga midaan hubin waxaan odhanayaa ajalasa muxamedun am qaama markaa maxaan garan lahay ajalasa muxamedun am qaama ficilka jalaag maxamed waan garanaya ka wax sameeyey inuu maxamed yahay waan garanaya laakiin wuxuu sameeyey waan garan lahay inuu fadhi yahay iyo inuu taagni yahay bal haddaba nisbadii amis aarka la odhan jiray iyadana su-aal ka keen nisbada haddaan garan lahay ajaa maxamed oo quraan odhan haddaan ajaa muxamedun ku daayo hadalkayga ja imatin inuu jiro waan garanaya imatin waan garana imatin sidiisa waan u garanaya muxamedna sidiisa waan u garanaya laakiin inuu maxamed samaynayo ayaan nisbadan garan laahay kolka waad aragtaa haddaba sheekeena halkan waynu ku haysanaayo wuxuu yidhi wa hal weeye ereyga hal aka labaatanaad lidalabi tasdiiqi buu u ahaaday eeg nimanka falsafada la yidhaha laba qodoba quray ka hadlaan kutubta falsafada soo maydaan arag falsafadu sideedaba waa laba qodoba qura labada qodob ay falsafadu u qaybsanto waa tasawur iyo tasdiiq baa la kala yidhaahdaa tasawurku waa cilmiga hordhaca falsafada la yidhaa hordhaca falsafada waa tacaariifta iyo waxyaabaha hore kuliyaadka iyo waxyaabaha hore soo ma garanaysiin kuwaasaa tasawur loo yaqaanaa eeg mataqaan meelaha la yidhaha maxadulfaa'iide ee falsafadu halkay ku gebagabootana tasdiiq baa la yidhaahdaa haddaad kitaab kasta oo falsafada aada aragto kitaabkaasi labada qodob uu ka hadlayaa ama waa tasawur ama waa tasdiiq haddaba ereyga hal ihi sideedaba tasdiiq bay ka hadlaysaa tasdiiq tasdiiqa waxa lagu gartaa waxa laga yaabaa ardayda dee cidda ingiriisi oo kale wax ku dhigatay way fahmayaan tasdiiqa waxa lagu gartaa waa ereyga marka ingiriisi wax lagugu weydiiyo yes iyo no lagu jawaabo sow ma jiro marka su-aal lagu weydiiyo ingiriisa wax yes iyo no lagu lagu jawaabaa ma jiraan carabigana nacam iyo laabaa lagu waa tasdiiqkaasi waxaa jira su-aal ingiriis oo haddaan ingiriisku weydiiyo yes haddaad iigu jawaabto lagugu qosli no haddaad iigu jawaabtona lagugu qosli haddaan ku idhahdo one way you ma yes baad odhan mise no baad odhan haddaan wan weeyu boonku goormaa dhalatay haddaan ku idhaahdo maxaad odhan yes iyo no maad igu jawaabi ka yes iyo no aan lagu jawaabaynin tasawur baa la yidhaahdaa tasawur baa la yidhaahdaa haddaan ku idhaahdo are you a student haddaan ku idhaha maxaad odhan are you a student haddaan ku idhaha to big inaan qadimo maxaad odhan maxaad odhanaysaa yes iyo no sawma kaasna tasdiiq baa la yidhaahdaa haddaba ereyga hal ihi ka ka iyo laa lagu jawaabo weeyaan hamsuhuna laba qaybood weeyaanoo labadaba isagu u galaa tasdiiqana u galaa tasawurkana u galaa labada qayboodba waa gelaya wa hal ereyga hal ihi lidalabi tasdiiqi buu u ahaaday dalabu tasdiiq ereyga hal ihi dalabu tasdiiq buu u ahaaday waa nis baa la raadinaya kaiiran wax fara badan halkaa kaiiran uu inaga yidhi daa'iman baynu leenahay sheekha waan ku haysanaa kelmadda daa'iman ha yidhaahdo wa tasawuri tasawurka dalabkiibay u ahatay qaliilan in yar halkaa qaliilan uu inaga yidhina maba jiro watasawuri qaliilan taasi maba jirto luqada marka e-, kutubta marka la eego kutubta hadii la eego ereyga hal ah ayaa tasawur faa'iideeya sheekh lama ogola akhar alkutub haddaad eegtiin lama ogola inay hal tasawur faa'iideyso am hamsaha ayaa tasawurka faa'iideeya intaa iska soco iska dhaaf walwaawu wowdii weeye alcaadifatu caadifadda ahayd kii toddobiyo labaatanaad waa kii ugu dambeeyey walwaawu waa wowdii alcaadifatu caadifadda ahayd wowda xarfulcadafka ah wow waa alifbaad halkay ku dhammaanaysa ma arkaysa inaan dhammaynayno wow baynu maraynaa yana maba jirtaba dee walwaawu waa wowdii alcaadifatu caadifadda ahayd macnaheegu wowgu waa maxay waa limuطlaqiljamci muطlaquljamac buu wowgu u sugnaaday fil asaxi qowlka sixada badan wowgu muطlaquljamac buu u ahaaday oo wow markaynu ka hadlayno waa muطlaquljamac baynu odhan walwaawu lcaaطifatu limuطlaqi اljamci muطlaquljamcu waxa weeye in macduufka iyo macduufu calayhigu xukunka wada leeyihiin oo qura ayuu wowgu usoo arooraya intaa unbu wowgu ina sheegaya waxaad odhanaysaa jaaa muxamedun wa caliyun wowgani muxuu sheegayaa caligan iyo muxamedkani inay majiica wada leeyihiin tartiib ma sheegayso wax kalay sheegaysaana waa limuطlaqi اljamci icraabkana dee waa la wadaajinaya oo litashriik bay faa'iideysaa walwaawu waa wowdii alcaadifatu caadifadda ahayd oo limuطlaqi اljamci muطlaquljamc u ahaatay fi lasaxi qowlka sixada badan asaxu khilaaf buu sheegayaa oo qowl baa odhanaya war may awowgu litartiib buu u ahaaday qowl baa odhanaya may awowgu lilmaciya buu u ahaaday qowl baa odhanaya may awowgu limuطlaqiljamci buu u ahaaday inagu muطlaquljamc aynu qaadanay walwaawu waa wowdii alcaadifatu caadifadda ahayd oo limuطlaqi ljamci muطlaquljamc u ahaatay fi lasaxi qowlka sixada badan in sha allah casharkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam